alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira eh, si looga faa'iidaysto haddii su-aasha aan ku soo celinno waxay ku saabsan tahay xadiiskan aynu soo maray amaa low qulta xiina amsayta acuudu bikalimaati illahi taammaati min shari maa khalaq lam tadurak ishkaal baa soo baxaya odhanaya shaygani hadduu maqduur ahaayo qadar ahaayo uu dhacay inuu sidan odhan lahaa ma baajin lahayd xadiiskii kale waa tii ku soo aroortay waclam ana maa asaabaka lam yakun liyukhti'ak wamaa akhطa'aka lam yakun liyusiibak wixii ku haleelaa ma ahayn mid ku seegi lahaa ama la rabay inuu ku seego wixii ku seegaana ma aha mid la rabay inuu ku haleeli lahaa marka sidee loo kulminayaa xadiiska iyo xadiiskanna jawaabtu waxay tahay wax kastoo dhacaya inuu ilaahay qadaray ayaynu ogsoonnahay oo qadarku waa shay kasta oo dhacaya ilaa yowmi alqiyaama inuu ilaahay sii qoray doonayna inay dhacdo uuna markaa doonay waa ogaa waa qoray waa doonay inay dhacdo waxa dhacayana waa abuuray maraatib alqadar ducooyinka la ducaystaana waxay ka mid tahay qadarkay ka mid tahay qaala hiya min qadar illaah waatii xadiiskii sunanka qaarkood ay soo wariyeen ku soo aroortay ruqyooyinkaanu isku tufayno iyo dawooyinkaanu isku dawaynayno ashyaada noocaasi miyay qadarka celinayse ataruddu min qadar illaah qadarka ilahay miyay baajinaysaa qaala hiya min qadar illaah waxaa laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qadarka ilaahay bay ka mid qadarka ilaahay bay ka mid marka qadarka ilaahay qaarkiiba qaarka kalea lagu daafacay yudfacu bacdu alqadari bibacd qadarka qaarkiibaa qaar kale lagu daafacaya sida cumar bnu khataabba uu odhanaya nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah waxaan ka cararaynaa qadarka ilaahay meel kalena u carari mayne waxaan u cararaynaa qadarka ilaahay qadarkii laga bixi maayo qadarkiina marka waxa weeye in laysku daafaca waa dhacdaa horaynuga soo hadallay inuu qofku gaajoodaa waa qadar inuu cunto marka waxa weeye cunaana oo cuntada markaa gaajadii ku riixaana waa qadar inuu haraadaa waa qadar inuu biyo cabbo oo markaysaga biyaha ku daafaco yani marka haraadkiina waa qadar inuu xanuunsadaa waa qadar inuu isdaweeyaana waa qadar in kurba iyo dhibaata haleeshaa waa qadar inuu ka ducaystaa in ilaahay ka qaado kurbada iyo dhibaatadana waa qadar iyadoo ashyaadii qadar ku wada dhacaysa haddana waxaa jira asbaab iyo musababaat asbaab iyo musababaat ducadu waxay ka mid tahi min alasbaab asbaabtay ka mid tahi sida marka waxaa weeye cuntada la cunayo aacaam uu sabab u yahay dherega biyuhu ay sabab u yihiin markaysa markaa haraadka inuu qofka ka bi'iso dawadu ay sabab u tahay markaysa waxaan yani markaa caafimaadka iyo sixada ayaa ducaduna kurbaadka qofka in laga qaado ay sabab u tahay asbaabtaiyo musababaadka dhammaantoodna qadarkay soo gelayaan xadiis waxaa lagu soo wariyey tilmaamaya walaa yaruddu alqada'a ila adducaa waqawaahu alalbaaniyi qadaaga bimacnaa qadaaga waxaa loo jeeda alqadaa alqadari qadaaga waa qadaa sharci iyo qadaa qadari qadaaga qadarigaa laga hadlaya qadaagii iyo qadarkii ma celinaayo waxaan duca ahayn ducuunbaa baajisa ma aha markaa ducadii inay ka baxsan tahay qadarkii ha u fahmin sidaas dee addiladii kalea sheegaysa inay qadarka ka mid tahay ee waxaa macnuhun u dhacayaa qadarkii baa laysku daafacayaa ruuxani hadduu odhan lahaa ma odhan acuudu min sharri maa khalaq laakiin hadduu odhan lahaa qadarkay ka mid noqon lahayd waxaanay noqon lahayd shay qoran inuu sababtaa la imanayo yacni markaa qaniyada dibqalloocuna ka baaqanayso ama dhibteedu ka baaqanayso saas aawoodee xadiiskaa ah kale iyo xadiiskan iscaaridi maayaano iskama hor imanayaa waayo dhammaan qadarkii bay soo gudagelayaan hadday dhici lahayd yani lakaanat min alqadar qadarkay ka mid noqon lahayd laakiin ma dhicin sidaasayna qadarka uga mid ahayn qadarkiina in laysku daafaco qaarkiiba qaarka kale lagu daafacaana sidaas yadaabay u dhacdaa waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay kitaabu aladkaar ayaynu joognay baabu dikri cinda alsabaaxi walmasa baabkaasaa inoogu dembeeyey xadiiska wa an cumaana wa can bni cafaana radia allaahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam cuhmaan ibnu cafaan waxa uu yidhi rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi maa min cabdin yaquulu fii sabaxi kuli yowmin wamasaa'i kuli leyla bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi wala fi alsamaa wa huwa asamiicu alcaliim nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa min cabdin addoon ma jiro yaquulu odhanaya addoon odhanaya ma jiro ama kownka caamka waxba aanad qadarin yaquulu aad ka dhigto khabarka maa min cabdin addoon ma aha yaquulu mid yidhaahda fii sabaaxi kulli yowmin maalin kasta subaxdeeda wa masaa'i kulli leylatin habeen kasta galabteeda yani wakhtiga ku dhow baa loo jeeda bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi asamaa bismi illaahi magaca allah baan ku bilaabaya alladii kaasoo allaahi baa laga sifaynaya laa yaduru maca smihi laa yaduru aanu dhibayn maca smihi magiciisa la jirkiisa shay-un shaynaba aanu cid dhibayn fi lardi allada gudaheeda walaa fi samaa'i cirka gudihiisa toonna aanu ku dhibayn oo magaca allaah cid ku lamaanoo magacaas xusaysaa wax dhibaya cir iyo dhultoonna ku dhibayaa aanu jirin wahuwa asamiicu alcaliim allah waa ka maqalka badane alcaliimu cilmiga badan alaaa maraatin saddex goor yidhaahda yacnii ma yidhaahdo saddex goor addoon ilaa lam yadurahu shay inuu shay dhibi waaye mooyaane yacnii addoon kastoo sidaa yidhaahdo wax dhibayaa ma jiraan oo dhibaato waa ka madhnaanaya rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu iyo tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa buu yidhi xadiiskani wuxuu sheegayaa dikrigani fadli uu leeyahay buu tilmaamaya waxa uu tilmaamayaa cidda markaad tidhaahda dikrigan saddex goor subaxdii tidhaahda ama galabtii tidhaahda inaan wax dhibayaaba jirin biyaqiinin waikhlaas hadduu ku yidhaahdo qofku wax dhibayaa ma laa sixir baan dhibay walaa cawri baan dhibayn il haleeshe iyo wax la mida yacnii jin dureeye ayaan dhibayn dhibaatooyin kalean ku dhacayn bahalo qaniine iyo wax la mida yacnii aafaadkii oo dhan baa laga badbaadiyaa dhib oo dhan ayuu ka badbaadaa xanuunnada khatartae qofka ku soo boodiya ashyaada noocaasoo dhan waa ka badbaadaya wax dhibayaa ma jiro ya lam yadurahu shay waayo shay waa nakira fii siyaaqi nafyi qaacidaduna maxay tahay idaa waqacat innakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo waxay faa'iidaysaa cumuum ayu shay baa soo gelaya ayu shay baa soo gelaya cumaan ibnu cafaan xadiiskan waxaa ka wariyey inankiisii abaan ibnu cumaan baa ka wariyey abaan ibnu cumaan ayaa ka wariyey abaan ibnu cumaanna waxaa ku dhacay ku dhacay raawiga xadiiska ka sii warinayey markuu xadiiska u sheegay abaan xadiisku aabbihii ka wariyey cumaan ibnu cafaan markuu u sheegay ayaa marna wuxuu markiisa markaa eegaa gacantiisa iyo markiisa markaa cilladda ku dhacday marna isagu eegaa afka kama hadlin kaannahu leeyahay oo haddaa muxuu faarij kuugu dhacay markaasuu gacantayda waxba ha eegin maalintaa maan waan ilaawey buuri waxaan u ilaaway si qadarku u dhaco yani faarij ba asiibay faarijkaa wuu ilaawey marka inuu dikriga yidhaahdo abaan ibnu cumaan wuu ilaaway inuu yidhaahdo siduu waa odhan jiray markii hore waxba kuma dhicin markii la doonayay qadarku inuu sidaa u fulo oo faarijkaasi ku dhaco waa la ilowsiiyey ya dabeedna markaasaa waxaweye muu odhan dabeedna halkiibuu ku dhacay marka warkaan sheegayaa markaysa marka waa war dhaba buu yidhi ma aha wax kale waan hubaa buu yidhi laakiin tani wuxuu igu dhacay waan ilaawey buui waxaanay ahayd buu si qadarka u fulo marka dikrigaas in lagu dadaalo ayaa laga qaadanaya waayahay baabka laba boqol iyo sagaaliyo afartan baabu maa yaquuluhu cinda annowm wuxuu u baab yahay wuxuu odhanaayo hurdada agteeda markuu doonaayo inuu seexdo wuxuu odhanayo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi ina fii khalqi alsamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli walnahaari laaayaatin liuli lalbaab ina fii khalqi alsamaawaati waalard abuurka cidharkiiyo dhulka la abuuray waxaa ku sugan wakhtilaafi alleyli waannahaar iyo isweydaaradka habeenkiiyo maalintu isweydaaranayaan waxaa ku sugan la aayaatin calaamado ilaahay awooddiisa iyo waaxidnimadiisa lagu aqoonsanaayo aayaadkaasoo liulil albaabi dadka caqliyada wanaagsan u saaxiibka ah u sugnaatay yacni waxa iyaga loo soo gaar yeelay iyaga ku intifaacaya waxa bannaan kaa'inatan inaad qadarto oo aad marka waxa weeye aad markaa ku tacalluq siiso liuli waxaa kaloo bannaan istiqraarka inaad ku wada tacalluq siiso labada xarafba oo fii khalqi iyo liuli lalbaab taasna macnaheedu waxay noqonaysaa liuli lalbaab kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibkay ugu sugnaatay istiqraarkaasaa ku wada tacalluqaya marka aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wacalaa junuubihim ulilaalbaabkaasoo aladiina kuwii ahaaday yadkuruuna allah ama la yidhaahdo man hum ulul albaabku waayo aladiina ay hum aladiina kuwii weeye yadkuruuna allaha allah xusayey qiyaaman xaalay taagan yihiin allah xusayey wa qucuudan iyo xaalay fadhiyaan allah xusayey wa calaa junuubihim dhinacyadooda xaalay u jiifaan oo ku sugan yihiin allah xusayey wayatafakkaruuna fakarayey yadkuruunay ku cadfoon tahay fii khalqi asamaawaati walard abuurka cirarkiiyo dhulka la abuuray ka fakerayey makhluuqaadka ilahay in laga fakeraa waa fiican tahay tafakkaruu fii khalqi illaah walaa tafakkaruu fi illaah ilaahay makhluuqaadkiisa ka fakera laakiin allah ha ka fakerina allah suu yani markaa yahay see daatadiisu tahay see sifaatkiisu yihiin ashyaada ha ka fakerina laakiin makhluuqaadka ilahay ka fakera waayo sida allah yahay ma garan karo ma garan karo marka makhluuqaadka haddii laga fekero iimaan baa laga kororsanaya mawdicu shaahid waxaa looga jeedaa xaal walba inay allah xusayaan wa calaa junuubihim markaa ruuxu markuu jiifsanayo ee seexanayana dee dhinacu u jiifsanaya xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can xudayfata wa abi darin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama kaana ida awaa ila firaashih xudayfe iyo abudar labaduba waxay yidhaahdeen labaduba waxay sheegeen anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulkii ilaahay kaana uu ahaa idaa awaa ilaa firaashih hadduu u dunmo u iisho ilaa firaashii gogashiisa intii ka ahaatay qaala mid yidhaahda ayuu ahaa bismika allaahumma sheegistaan magacaaga sheegayaan ilaahayow ilaahay xaqa ahaayow axyaa ku noolaanaya wa amuutu ku dhimanaya rawaahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey marka marka la seexanayo dikrigaasaa la odhanaya bismika allaahumma axyaa wa amuut shay kastoo wanaagsan in magaca allah lagu bilaabo baa laynoo sunneeyey baa laynoo sharciyeeyey wax kastoo wanaagsan hordaduna ashyaadii wanaagsanaa bay ka mid tahy marka haddii wax la cunayo haddii wax la cabbayo haddii galmo la samaynayo haddii waxa wax kaloo wanaagsan la qabanayo haddii la seexanayo shay kastoo xalaal ah in lagu bilaabo oo wanaagsan magaca allah lagu bilaabo wey haddaba hurdada markaysaa waxaa bismillaahi keliya lama odhan maxaa lagu daray meeshii ziyaado lagu daray ziyaadada waa in lagu daraa bismika allaahumma axyaa wa amuut intaas waa in la yidhaahda yacni markaa nolosha iyo geerida waxaan ku noolaanayaa sheegista magaca allah aan sheegaayo waxaana ku dhimanayaa sheegista magaca allah aan sheegaayo mar leyba magaca allah baan haystaa xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa afar toddobaatan wa can caliyin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal qaala lahu walifaatimata radia allahu canhumaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala lahu cali wuxuu ku yidhi walifaatimata iyo faatimaba ku yidhi radia allahu canhumaa labaduba allah raalliha ka noqdee idaa awaytumaa ilaa firaashikumaa haddaa u iilataan ilaa firaashikumaa gogoshiinna intii ka ahaatay haddaa u iilataan aw idaa akhadtumaa madaajicakuma ama haddaa qaadataan bimacnaa aad la timaadaan yacni marka madaajicakuma makaanu jiifyadiinna aa qaadataan waxaa loo jeedaa aad jiifsataan ashaku min araawi cibaaradu ka cabiray ma awaytumaa ilaa firaashikumaa miya mise waxa weeye akhadtumaa madaajicakumaa bimacnan baana looga jeeda ashaku min araawi fakabiraa alaaan waalaaiin wasabixaa alaaan waalaaiin waxmadaa alaaan waalaaiin fakabiraa takbiirtu allahu akbar dhaha alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor wasabbixaa tasbiixsadoo subxaana allah dhaha alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor waxmadaa mahadnaqa oo alxamdu lilaah dhaha alaaan waalaaiin saddex iyo soddon goor wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd attasbiixu arbacan wa alaaiin yacni tasbiixdu inay xasilayso ay ahaanayso afar iyo soddon goor wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd altakbiiru arbacan wa alaaiin yacni takbiirta allahu akbar inay xasilayso ay ahaanayso afar iyo soddon goor yacni riwaaya waxay sheegaysaa tasbiixda laga dhigayaa afar iyo soddon goor riwaayo kalena waxay sheegaysaa tasbiixda saddex iyo soddonka goor u daayo takbiirta allahu akbar baa afar iyo soddon goor laga dhigaya muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan sabab buu lahaa sabab ulwuruud ayuu lahaa sababtu ku soo arooray waxay ahayd faatima radia allaahu canha wa ardaaha aabbaheed oo rasuulkii ilaahaya sala allahu calayhi wasalam ayaa waxay weydiisatay khaadim cid u shaqaysa inuu siiyo yaa sayidatu nisaa'i aljanna khaadimadiiyo khaadimtoonna ma lahayn howlaheeda guriga iyadaa qabsan jirtay zawjkeedu wuxuu ku caawiyo la qabta mooye iyadaa qabsan jirtay aabbaheed oo rasuulkii ilaahay weydiisatay calayhi salaatu wasalaam inuu khaadim siiyo markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam habeenkii markaa seexanaysaane jiifsataan waxaad tidhaahdaan subxaana allah saddex iyo soddon goor alxamdu lilah saddex iyo soddon goor allaahu akbar afar iyo soddon goor waa khayrun lakumaa min khaadimin khaadim waa idinka khayr badan yahay shaqaale idiin shaqeeya dikrigaa inaad tidhaahdaan baa idinka khayr badan waxay nabiga weydiisanaysay calayhi salaatu wasalaam khaadim nebiguna wuxuu u sheegay dikri allah la xusaayo khaadim ma siin tanaa khaadim idinka khayr badan buu buuri ahlucilmigu waxay ka istimbaadeen faa'iido cajiib ah waxaa shaykhulislaam ibnu taymiya uu yidhi dikrigaa cidda la timaada mar kastoo habeenkii u seexanayo cidda la timaado aan ka teginoo joogtaysa ilaahay wuxuu siiyaa awood uu wax kasta ku qabsan karo khaadimna aan u baahnayn hadday caafimaadka tahay iyo hadday awoodda tahayba shay cajiiba marka dikrigaasi yacni inaan khaadimba loo baahanayn oo dikrigaa haddii la yidhaahdo la joogteeyo khaadim inaan loo baahanayna caafimaad iyo quwo ilaahay siinayo oo weliba karti uu ku qabsan karo wuxuu u baahdo in la siinayo lagu arsaaqayo ayaa laga qaadanaya taasina waxay ka mid tahay min fawaa'idi dikri dikriga fawaa'iddiisay ka mid tahay alcalaamatu ibnulqayim min dikriga fawaa'idkiisa markuu ka hadlaayay faa'iidooyin fara badan ayuu u tiriyey waxa uu fawaa'id u tiriyey waxaa laga yaabaa qofku markaysaa marka uu dikri ilaahay xusayo inuu is yidhaahdo sawaabka aakhriya dee xasanaadkaad ka heli ya yacni laakiin fawaa'idda wuu tirinayaa aad yo aad bay u badan tahay waxau idhi boqol faa'iido wax ka badan baa dikrigu leeyihi la xusaa oo xuskiisa la farabadiyaa xataa wuxuu leeyay quwatan fi lbadan qofka ilaahay xusoo xuskiisu farabadan yahay iyo qofka xuskiisu yar yahay isku quwe maaha waxaa xoog badan qofka xuska uu ilaahay xusayaa fara badan tahay ayaa xoog badan isagaa xoog badan isagaa caafimaad badan isagaa karti badan isagaa xasuus badan ya isaga aafaadka iyo dhibaatooyinka iyo balaayooyinku ay ka dheeraasha badan yihiin marka fawaa'id fara badan baa ku jira sawaabkii aakhiro dee waa ka mid dembiyada in lagu daadinaya waa ka mid ya yacni waxa weeye waxyaalo fara badan baa laga helaya laakiin ruuxu markuu la imanaayo dikriga uu ilaahay xusaayo inuu fawaa'idka dunyawiga keliya inuu ula yimaado ma ama agtiisa ay miisaan badan tahay wuxuu ula imanaya inay taa tahay waa inay miisaan badataa sawaabka aakhira inuu samaynayo ya ashyaadan kale ariiqa ugu timaado laakiin daafica uu samaynaya waa inayna noqon ama keligeed ama markaa sida haalibkaba ah fawaa'idda markaysagaa sixada iyo caafimaadka iyo umuuraha adduunye ku saabsan waynaynay ahayn shayga u miisaanka badan markuu la imanayo waxaa miisaanka badani waa inay noqotaa ee uu u samaynayaa alaakhira xadiidka afar xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa afar wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi ida awa axadukum ilaa firaashi hadduu midkiin u iisho firaashkiisa iyo gogashiisa falyanfud firaashah ha hurgufo firaashkiisa bidaakhilati izaari ha ku hurgufo maradiisa yacni markaa waxa weeye dacalkeeda hoose ha ku hurgufo bimacnaa gacanta xagga hoose intuu kaga qabto sidaa inuu ugu hurgufo uu uga saydhiyo ha sameeyo haddii wax ku sugan yihiin ama qashin ama wax la mida ama markaysa markaa bahal yar kullu daalika de waxa weeye waa taxadir baa ku jira fainahu laa yadri maa khalafahu calayh fainahu shakhsigu laa yadri ma garanaayo maa khalafahu calayhi waxa gogashiisa u daba maray garan maayo uma yaquulu dabeedna wuxuu odhanayaa bismika rabbii wadactu janbii wabika bika arfacuhu in amsakta nafsii farxamha uma yaquulu intaa dabadeed buu odhanayaa yacni ha yidhaahdo bismika rabbii xuska magacaaga aan xusaayo rabbii rabbigayow wadactu janbii ayaan dhinacayga ku dhigay xusaan magacaaga xusaayaan dhinacayga ku dhigay ismika waxay ku tacalluqdaa wadactu wa bika arfacu xusidaan magacaaga xusayaan arfacuhu ku kor yeelayaa oo aan marka waxa weeye dhinacayga dhulka kaga qaadaya aan ku kacaya yacni in amsakta nafsii farxamha in amsakta haddaad qabato nafsii naftayda bimacnaa aad oofsato oo aad nafta iga qabato bimacnaa geeri ii keento farxamhaa allaahw naftayda u naxariiso allaahw u naxariiso naftaas wa in arsaltahaa haddii aad soo dirto oo bimacnaa soo celiso ila tawafi baa jiraya marka hurdada qofku seexdo allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamiha wain arsaltaha haddii naftaa aad soo dirto aad soo celiso faxfadhaa ilaahay ou naftaa ilaali waxaad ku ilaalisaa bimaa taxfadu bihi cibaadaka alsaalixiin waxaad ku ilaaliso addoommadaada wan wanaagsan waxaad ku ilaaliso ku dhowrto ilaahw ku ilaali muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiskan waxaa laynagu hanuuninayaa irshaad baa ku jira qofku markuu seexanayo gogasha inuu iska hubiyo iska hurgufo haddii qashin iyo wax ku sugan yihiin haddii bahalo yari ku sugan yihiin iyo wax la mida inuu waxaweeye yani markaa uu iska hurgufo uu iska hubiyo ayaa markaa fiican hadduu doono bahal baa intuu ka maqnaa u geli kara isuu u soo socdo hadduu iskaga dhaco dee inay dhiba kaga timaadaa dhec karta marka wax uga dambeeyey ma ogaa saas aawadeed waa inuu sidaas sameeya falyanfud firaasha ay falyuxariku ha dhaqdhaqaajiyo oo bimacnaa ha hurgufo falyuxariku bay ku fasireen bidaakhilati izaari waa marada markaysa markaa dacalkeeda waxaa laga yaabaa mare aanu xidhnayn laga tilmaamaayo oo macawisoo kale inta lasoo qabto oo dacalka lasoo qabto sidaa lagu hurgufo yani lagaga daadiyo waxa ku sugan kadib wuxuu samaynayaa inuu dikru ilaahay xusayo ku jiifsado bismika rabbii wadactu janbii wa bika arfacu magacaagaan ku jiifsanayaa oo dhinacayga dhulka ku dhigaya yacni sheegisaan xusayo magacaaga allaahu magacaagaanan ku kacayaa oo dhinacayga dhulka kaga qaadaya yacni waa ku jiifsanaya waana ku kacaya markaasuu ilaahay baryaya in amsakta nafsii farxamha haddaad nafteeda oofsataad qabato oo geeridiba sidaa iigu timaaddo allahu naftaa u naxariiso haddaad naftayda soo celisana oo soo dirtana ilaahayo ku ilaali waxa addoommadaada saalixiinta aad ku ilaaliso waa duca allah la baryay waa duca qiimo badan waa duca qiimo badan muttafaqun calayh xadiiska kun iyo afar boqol iyo sagaal wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana ida akhada madjacahu nafasa fii yadayh caaisha radia allahu canha wa ardaaha waxay sheegtay ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana ida akhada madjaca inuu ahaan jiray markuu waxaweeye qaato makaanu jiifkiisa bimacnaa uu jiifsadaa loo jeedaa makaanu jiifkiisii markuu jiifsado ama gudagalo aan jiifsadaa loo jeedaa nafasa fii yadayh wuxuu ku tufi jiray labadiisa gacmood yacni waa afuufitaan yani waxa weeyaan in yar oo radaadaad ah qoyaan yar baa yacni markaa gelaya candhuuf saas maaha in yar oo qoyaana ku jirta laakiin neeftaa badan nafasa fii yadayhi wuxuu ku tufi jiray ama neef ay ku jirto qoyaan yari ku jiro ayuu ku tufi jiray fii yadayhi labadiisa gacmood waxaa loo jeeda labadiisa baabaco oo qara'a bilmucawidaat wa qara'a wuxuu akhrin jiray bilmucawidaati suuradaha markaa la magan gale ee wax magan gelinayana waa akhrin jiray yani sababtooda wax lagu magan gelinayo waa la jamciyey waxaa loo jeedaa qul huwallaha iyo labada qul acuudu baa loo jeedaa mucawidaat waxaa loo yidhi dee qul acuudu qul acuudu ayay ka bilaabmaan labadan suuradood bacda albasmala qul acuudiyadu jamac baa laga dhigay waxaa la odhanayaa min baabi takliib weeyo markii waxa weeye laba iyo mid laysku daray oo laba mucawidatayn ay yihiin tii saddexaadna takhliib baa lagu sameeyey mucawidaat baa lagu wada itlaaqay ahlucilmiga qaarkood saasay mareen ee saddexda suuradood baa loo jeeda ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa uun labada qul acuudu laakiin jamaca waxaa looga cabiray yacni waqtiyada qaarkood baa labadu inay jamac yihiin laga cabiraa culamada qaarna waxaabay qabaan aqaluljamci inay labada yihiin aqalu macna jamci fi lmushtahiri linaani fii ra'yi alimaami alximyari waaka odhanaya saaxu lmaraaqi macno jamac waxa ugu yar imaamkii reer ximyar agtiisa waxaa loo jeedaa imaam maalike yani laba ugu yar laba ayaa ugu yar calaa kulli xaal laakiin sida fiicani waa wejiga hore oo waa in qul huwa allaahu axadna ay ku jirto ay tahay min baabi taqriib mucawidaat lagu wada ilaaqay wa bihima jasada wuxuu ku masaxayey jidhkiisa ayuu marinayay labada gacmood labadii gacmooda uu ku akhriyey qul huwallaha iyo qul acuudiyada uu ku akhriyey ayuu jidhkiisa marinayey madaxa iyo jidhkiisa kaleba muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo u sugnaatay bukhaari iyo muslim waxaa ku sugnayd ana nabiya sala allahu aleyh wasalam ee nebigu kaana idaa awaa ilaa firaashihi kula leyla inuu ahaan jiray markuu u iisho gogashiisa kulla leylatin habeen kasta jamaca kaffayhi labadiisa cukur ayuu kulmin jiray yani labadiisa kaf dadka af soomaaliga aadka u yaqaanaa waxay yidhaahdeen cukur baa la yidhaha intaa kafka labadiisa kaf bimacnaa labadiisa ayuu kulmin jiray bimacnaa isu keeni jiray uma nafasa fiihimaa intaa dabadeedna wuu ku tufi jiray ama waa afuufi jiray labadaa cukur ama labadaa baabaco oo fa qara'a fiihimaa wuxuu ku akhrin jiray labadiisaa yacni markaa kaf ama labadiisaa baabaco ama labadiisaa cukur qul huwa allaahu axad wa qul acuudu birabbi alfalaq wa qul acuudu birabbi annaas saddexdaas suuradood buu ku akhrin jiray uma masaxa bihimaa dabeedna wuxuu ku masixi jiray ma istataaca min jasadihi wuxuu kari karo awoodi karo oo min jasadihi jidhkiisa ka mida yabda'u bihimaa wuxuu ku soo bilaabi jiray labadaa gacmood inuu soo mariyo ama labadaa cukur inuu soo mariyo calaa ra'sihi wa wajhi madaxiisa iyo wejigiisa inuu soo mariyo kusoo bilaabi jiray madaxa saa u soo mariyo wejiga haddana soo mariyo dabeedna markaa jidhka kalena yacni markaa soo jeedka intuu awoodi karo intaas soo jeedda intuu awoodi karo ee uu ka gaari karo mariyo yabda'u bihima cala ra'si wawajhi wama aqbala min jasadih iyo wixii soo qaabilay oo jirhkiisa ah qaabilay waxaa loo jeedaa waa xaggan soo jeedka jidhka inuu markaa marinayo yafcalu daalika sidaa wuxuu samayn jiray alaaa maraatin saddex goor buu samayn jiray saddex mar muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qaala ahlu luga culammada ahluluquw waxay yidhaahdeen annafsu nafsigu nafkhun waa afuufitaan latiifun yar fuuf weyn maaha waa wax yar oo bilaa riiqin candhuufi ayna wehelin yani waxay yidhahdeen culammadu in yar oqoyaani waa wehelinaysaa laakiin wax muuqanayo weyn maaha marka candhuuftii in waxaweeye laga yareeyo yacni waxaweye dareen uunbay noqonaysa waxaa laga yaabaa ishu inayna qaban taasaa lagu tufaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa marka la seexanayo qulwallaha iyo qulaacudyada in laysku ysku akhriyo saddex goor waxaana lagu akhrinaya labada baabaco labada baabacaa laysu keenaya marka laysu keeno ayaa qulwallaha iyo qulaacudiyada saddexdoo wada socdaa lagu akhrinayaa dabeedna waa lagu tufaya dabeedna waxa weeye madaxa iyo wejiga iyo jidhka inta soo jeedka uu awoodi karo ayuu marinaya mar labaad buu sii si leegu u akhrinaya sidiiba haddana u marinaya mar saddexaad saddexdaa goorba samaynaya ruqyadaa lagu tufayaa waxay soo aroortay hurdada habeenkii marka la seexanayo dadka qaarkood waxay sameeyaan salaad kasta dabadooda iyagoo ismasaxayaad arkaysaa ka annahu sunno tahay taasi ma soo aroorin nebiguna ma samayn calayhi salaatu wasalaam in salaad kasta dabadeeda ismasixi jiray oo yacni isku tufi jiray ma soo aroorin marka sunne maaha mawdica ay sunnada tahay waa in lala yimaadaa ee nabigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam mawdica aanu nebigu samayn jirinna waa inaan sunno laga dhigan oo sunnadii markaysagaa soo aroortay aan lagu shabbihin mudaahaah aan lagu samayn waayo nebigu siduu sameeyey in la sameeyaa waa sunne sida waxa uu ka tegay in laga tagaana ay sunne u tahay waxaa jirta sunna ficliya iyo sunna tarkiya ruuxu haddii xanuun hayo uu xanuunka iskaga tufayo taasi waa min baab alcilaaj ee sunnanimo ma aha laakiin iyaduna markaa dee kuma gaar aha wakhtiyada markaa salaada mid ku gaara maaha ee xaajadu keensato ayuu isku tufayaa hadday tahay lilcilaaj qof xanuunsanaya oo isku daweynaya oo ruqyadan markiisa markaa isdaaweyn isugu tufaya ee sunnanimo aan isugu tufay marka labadu waa kala duwanta awqaad badan buu qofku isku tufi karaa haddii waxa weeye cilaaj uga jeedo xanuun hayo iskaga tufaayo laakiin wakhti mucayan oo gaara in markaysa marka loo laazimayo oo ay markaa sunnadii lagu shabahayo yacni tan noocaasa noqon mayso sunnadu wakhtiga ku soo aroortaa la samaynaya cilaajkana qofka xaajadii markii ay keensato xaajadii cilaajku waa isku dawaynaya aanka waa shifaa haakada markuu xanuunsanaya waa isku tufi karaa waana lagu tufi karaa dhibi kuma sugna nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsaday wakhtiyada qaarkood gacantiisuu ku tufayo ismarinay wakhtiyada qaarkoodna caaisha ku akhrinaysay markaasaa gacanta nebiga intay qabato ayay ku tufaysay markaasay nebiga marinaysay waxay tii gacanta nebiga waxaan ugu tufaayey gacantii nebiga ayaa ka bara ka badan gacantayda marka gacanta nebiga intay ku akhrido oo ay ku tufto ayay nebiga marinaysay calayhi salaatu wasalaam nebiguna kuma inkirin kuma inkirin cilaajka waa markii xaajadu keensato sunnaduna waa waqtigay soo aroorta hal arrinba haddaba isweydiin leh tufitaankii akhrinta kee horaynaya riwaayaadka qaarkood daahirkooda waxaad mooddaa inay tilmaamayaan in la tufaayo kadibna la akhrinayo cala sabiil mihaal riwaayada dambe wa fii riwaayatin lahuma ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kana ida awaa ila firaashi kula leylati jamaca kafayh uma nafasa fiihima faqara'a fiihima nafsigii inta la sheegay iyo tufitaankii ayaa haddana qiraa'adii fa loogu cadfa macruufna waxa ahaa haaliban in loo isticmaalo fa'da tartiib iyo tacqiib in loo isticmaalo marka nafsiga dabadii in qiraa'ada markaa nebigu akhrin jiray ayaa soo degdegaysa waana yidhahdeen bacdigood sidaas waa yidhahdeen bacdi culammada ka midii wejiga baa yidhahdeen laakiin culamo kalea ictiraado waxay yidhahdeen faa'iida kuma sugnaa iyadoo aan qiraa'a lagu akhrin in bes layska tufo markaysaga la tufo barakadii qiraa'adu inay raacdaa la doonaya marka faa'ida kuma jirto waxaana soo aroortay riwaayaadka qaarkood oo fa'daa ka maran alxaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waqad sabata fii abi darin can ilkushmiihani yaqra'u bilaa faa'in walaa waawin fiihima abi dar ilharawi kushmihani wuxuu ka soo weriyey kushmihani wuxuu ka mid yahay ruwaadda bukhaariga soo werisay halkaan tambiihiyo waxaa jira kitaabka saxiixulbukhaari iyadoo bukhaari laga warinayo ruwaad ka werisaa jira saxiixulbukhaariga bukhaari ka warinayaan shuraaxdu waa sheegaan markaasaa meelay isku khilaafaan sida bukhaari ay uga wariyeen kitaabkaas asiili baa ka mida mustamli baa ka mida firabri baa ka mida kushmihani baa ka mida yani waxa weyaan waa ruwaaddii soo warinaysay ee saxiixulbukhaariga bukhaari ka wariyey isagoo isku dhan marka dee meelaha qaarkood bay isku khilaafaan oo la yidhahdaa asiilina saasuu u soo wariyey mustamli saasuu u soo wariyey firabri saasuu u soo wariyey kushmihani saasuu u soo wariyey abi dar ilharawi bukhaari waa jamciyo aad buu ururiyey kushmihani gaarnimo wuxuu uga soo wariyey iyadoo yaqra'u ay ka madhan tahay fa iyo waawba waa tufay yaqra'u yaqra'u fiihima saasuu u soo wariyey marka sida kushmihani ku soo wariyey waxay noqonaysaa cadafka inay ka madhan tahay wuxuu kaloo sheegay riwaayo kale waxaa ku sugnayd ida awaa ilaa firaashi nafasa fii kafayhi biqul huwa allaahu axad wa bilmucawidatayni jamiica riwaayo kale waxay sheegaysa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam gogashiisa u iisho nafasa fii kafayhi muxuu ku tufi jiray biqul huwa allaahu axad wa bilmucawidatayni jamiican buu ku tufi jiray ku tufi jiray maxaa looga jeedaa siduu xaafidkuba sheegaayo yaqra'uhaa wa yanfusu xaala alqiraa'a waa ku akhrin jiray marka uu akhrinayo ayaanu ku tufi jiray khilaala alqiraa'a qiraa'ada dhexdeeda ayuu ku tufi jiray waxaa kaloo soo arooray ana nabiya sala allahu aleyh wasalam kaana ida ishtakaa yaqra'u cala nafsihi bilmucawidaati wanafas nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu xanuunsado naftiisa wuxuu ku akhrin jiray mucawidaadka waana ku tufi jiray waana ku tufi jiray bacdi baa war hariiba la yimi oo waxay yidhaahdeen maya waxaa la hormarinayaa tufitaanko qiraa'ada waa laga dabageynayaa si aan saxarada iyo falalowyada loo shabihin waayo falalowyada intay wax akhriyaan dabeedna wixii wax ku tuftufaa qowlka noocaasi waa khalad sax maaha riwaayaadka qaarkood waxay faa'iidaynayaan khilaal alqiraa'a in lagu tufaayo ayay faa'iidaynayaan marka qiraa'adii qayb ka mid way ka horraynaysa riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan saddexdan suuradood buu ku tufi jiray marka ku tufi jiray marka la akhriyo in la tufi jira ayay daahir ku tahay fada lafteeda culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa fadu waa tafsiiriye inay taa lagu xambaaraya uma nafasa fiihima faqara'a fiihimaa oo fa'da mar baa loo isticmaalaa tartiibta iyo tacqiibtu waa sida haalibka ahe laakiin min hayri ilghaalib maxaa jira in fa'dii wax la soo sheegay lagu sii fasiraa waa dhacdaa maxaa ka mida waxaa ka mida qowluhu tacaala wanaadaa nuuxun rabbahu faqaala rabbi nuux baa dhawaaqo rabbigii u dhawaaqay oo faqaala ma markuu dhawaaqay dabadeed baa faqaaladu dhacaysaayoo qowlkan markaa uu odhanayaa may dhawaaqii bay fasiraysaa caddaynaysa fad waa tafsiiriyo wuxuu ku dhawaaqaa laynoo fasirayaa laynoo sheegayaa wuxuu ku dhawaaqay maxay noqotay dee hadalkan ka dambeeya weeye marka sida fadaasi tafsiiriye u tahay baa shuraaxda qaarkood waxay yidhahdeen fadana tafsiiriye inay taa lagu xambaaraya laakiin iyadoo qira aanu akhrin keliyuu iska tufaya horta tufitaanka iska sii wadaya ya kadibna qiraa'ada ka daba keenaya deeta noocaas iyadu sax maa marka taasna sidaas weeye xadiidka kun iyo afar boqol iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqol iyo koob iyo siddeetan wa can ilbaraa'i bni caazibin radia allahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bara ibnu caazib waxau yihi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi idaa atayta madjacaka fatawada' wuduu'aka lisalaa idaa atayta markaad tagto madjacaka makaanu jiifkaaga aad tagto meeshaad seexanayso fatawada weysayso bimacnaa markaad doonto inaad tagto makaanu jiifkaagii fatawada weysayso wuduu'aka lisalaa waysadaada salaada aad u weysaysanayso wayse la mida weysayso ay wuduu'an mila wuduu'ika lisalaa macnuu saasuu dhacay wayse la mida waysada aad salaada weysaysato oo weyse qaadato wayse la midoo kale weysayso uma dajic dabeedna jiifso calaa shiqika dhinacaaga u jiifso al alaymani midigeeya ee midigtaada ah wa qul waxaad tidhaahdaa allaahumma yaa allaahu allaahow aslamtu nafsii ilayk aslamtu waa kuu dhiibay nafsii naftayda waa kuu hogaanshay ilayka xaggaagaan u hogaansho adaan kuu dhiibay adaan kuu hogaamiyey ay istaslamtu waa macnuhu dhacay wawajahtu wajhii ilayk wawajahtu waa jeediyey wajhii wejigaygana ilayka xaggaagaan u jeediyey adaan kuu qasdayaa wafawwadtu amrii ilayk wa fawadtu waa bandhigay amrii umurahayga ilayka adaan kuu bandhigay adiga ayaan kuu bandhigay wa alja'tu dahrii ilayk wa alja'tu waa irkaday ama waa markaysaga waa ciirsaday waa cuskaday dahrii dhabarkaygana ilayka xaggaaga ayaa adaan ku cuskadaa loo jeeda iljaa waxaa loo isticmaalaa aljaa cidda lagu eerto ee la cuskanaayo ee shiddada iyo dhibaatada la doonaayo in laga magan galo wa alja'tu dahrii ilayk waa cuskaday ama waa iiliyey dahrii dhabarkayga bimacnaa mid adiga ku cuskanaya oo xaggaaga u iilanaya oo adiga ku irkanayaan ka yeelay ilayka xaggaaga raghbatan warahbatan ilayk waxaan sidaa u yeelo adiga kuu tala saaranaya oo kuu cuskanayaa raghbatan rajo aan ku rajaynayo daraaddeed warahbatan iyo baqasho aan kaa baqanayo ilayka xaggaaga adaanan ku rajaynaya adaanan kaa baqanaya laa malja'a walaa manjaa minka ilaa ilayk laa malja'a cidaan u irkado malihi walaa manjaa cid aan ka badbaado minka adiga kaaga badbaado ama kaaga irkado ama kaaga eerto kaaga cararo iima sugnaan ilaa ilayka inaan xaggaaga yacni u soo cararo adiga kuu irkada mooyaane bimacnaa cidaa waxaad ila doonto cidaan kaga badbaadayaa ma jirto cidaan kaaga cararayaana ma jirto haddaan is idhaahdo ka carar yacni inaan xaggaaga u soo cararo adiga kugu soo eerta mooye cid kalaan u irkado ama u cararaa iima sugnaan aamantu bikitaabika aladii anzalt aamantu waa rumeeyey bikitaabika kitaabkaaga ayaan rumeeyey waa kitaabka qur'aanka alladii kaasoo anzalta aad soo dejisay wa binabiyika nabigaagana waa rumeeyey aladii kaasoo arsalta ay arsaltahu aad soo dirtay anzaltahu iyo arsaltahu baa macnuhu udhacaya caydkii mansuubkahabaa xadfan ee cumuumna waa loo fasiri karaa in laga tilmaamaya kutubtii ilaahay oo dhan iyo nebiyadii ilaahay oo dhan oo isimka la idaafeeya macrifo loo idaafeeya wuxuu faa'iideeya cumuum buu faa'iideeyaa wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha haddaa is tidhahdaan tiriya nicmooyinka ilaahay koobi maysaanoo tiro kuma koobaysaan marka kutubtu allah soo dejiye oo dhan inay ku wada dhacdo maadaama kitaab macrifo loo idaafeeyey nebina loo idaafeeyey marka allah loo idaafeeyey yacni kaafka damiirka ah yacni maadaama loo idaafeeyey wuxuu faa'iideynayaa cumuum ayuu markaa faa'iideynaya wejigaana waa loo fasiri karaa fain midta midta nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam fa in midta haddii aad dhimato mitta cala alfitra waxaad ku dhimanaysaa fitrada bimacnaa diinka islaamkaaad ku dhimanaysa wajcalhunna aakhira maa taquul wajcalhunna ka yeel aakhira maa taquul yacni waxaad odhanayso wixii ugu dambeeyey ka yeel yacni markaad seexanayso markaad adkaaraha kale iyo soo akhrido dabadeed yacni markaa waa inay ugu dambaysaa waa ina ugu dambaysa yacni saasaa fiican muttafaqun calayhi midta iyo mutta labadaba waa la akhrin karaa waana fasiix qur'aankan labadaba waa la akhriyey midta iyo mutta meel kastay kaga soo aroortay qur'aanka waa laba qira'a oo sabci ah midta iyo mutta marka waana dee bimacnan waa maata yamuutu inay baabu qaalo tahay iyo inay baabu khaafo tahay iyo inay baabu baaco tahay saddexa baabba way ku timaadaan maa kii wadaadkii doonaayey inuu markaa dabdiyo u yidhi man manacat sawjatuhu minhu lmabiit kaada yamuutu wayamaatu wayamiit wuxuu ku uga jeeday in luqaadka saddexda ay leedahay inuu ku dabdiyo uga jeeday waayahay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa adkaarta hurdada wakhtiga la seexanayo la akhrinayo ayuu ka mid yahay marka habeenkii la seexanayo waxaa sunno ah in la weysaysto walow weysada ayaan markii salaad looguba talagelin ama markaa salaad ha lagu tukado laakiin in la weysaysto weeye sunnatulwuduu markaa waa tukan karaa haddii qiyaamu leylkii ama witrigii waxu harsan yihiinna waa samayn karaa inuu markaa tukado haddaanu dib u dhiganayn waa ku tukan karaa haddii xataa uu dhammaystay sunnatulwuduux inuu tukadana aan talagelkiisu aanu ahayn dee waxa weeye markaa seexashada uu seexanayo markaa u weysaysanayo marka weyse lamida mida salaada loo weysaysto intuu soo weysaysto ayuu markaa dabeedna jiibsanaya tawada'a wuduu'aka lisalaa wasaa samaynaya marka ugu horraysa uu seexanaya habeenkii ma aha mar kastoo markaa waxa weeye sarre uu ka kaco oo haddana uu soo noqdo inuu soo weysaysanayo oo haddana sidii kale uu ka dhigayo yacni taas yadaa marka waxaa yani ma aha siday culamada qaarkood ay sheegeen laakiin marka ugu horraysa u seexanayo ayuu sidaas samaynaya laakiin amarkani wuxuu ku gaaryahay xaaladdaas xaaladdaas ayuu ku gaaryahay waxaa sunna ah dhinaca midig in loo jiibsado in habeenkii oo dhan mar kasta loo seexanayo dhinaca midig waan dhinaca kale loo jiibsanayn muraadku ma aha laakiin marka hurdada la bilaabaaye ugu horraysa ayaa marka ugu horraysa loo jiibsanaya saas laakiin marka dambe inuu iska rogaa way furantahay tahay qofkii isrogrogo taqalubku dee waa jiraa laakiin marka la bilaabaayo ee ugu horaysa ayaa dhinaca midig in loo jiifsadaa ay markaa sunno markaasuu dabeedna wuxuu odhanayaa allaahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amrii ilayk waalja'tu dahrii ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja'a walaa manja minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta yani saasoo bara baraa ibnu caazib waxau yidhi nebiga agtiisa alayhi salaatu wasalaam baan dikrigii ku celceliyey si aanan u ilaawin markuu ku celceliyey ayaan waxaan ku beddelay buu yidhi wa binabiyika aladii arsaltaan beddelkiisa waxaan idhi wa birasuulika aladii arsalta halka wa binabiyika ayaan wa birasuulika ku beddelay buuhi markaasaa nebigu wuxuu igu yidhi alayhi salaatu wasalaam baraa baa odhanaya qul wa binabiyika aladii arsalt waxaad tidhaahdaa waxaan rumeeyey wa binabiyika nebigaagaan rumeeyey alladii kaasoo arsalta ay arsaltahu aada soo dirta nabigaagii aad soo dirtaan rumeeyey culammadu waxay ka qaateen alfaadda adkaarta ah inaan lafdi lafdi lagu bedelin ee sida nebiga ay uga soo aruurtay calayhi asalaatu wasalaam in loo yidhaahdo ziyaadadaasina saxiixay ku sugantay waayo nebigu uma oggolaan ee waa u diidey inuu baraa ku bedelo wa binabiyika wa birasuulika inuu ku bedelo ee wuxuu ihi qul wa binabiyika aladii arsalt taasi waxay caddaynaysaa alfaadda adkaartahy waa tawqiifiya sidaas aawadeed lafdi lafdi kale lagu bedeli maayo walow haba la macno noqdo laguma bedelayo siday u soo aroortaa loo yidhaahdaa siday u soo aroortay ayaa loo yidhaahdaa waayo alfaadda ku soo arooray waxyiga waxa sidaa loo yidhi waa khusuusiyo gaaro alfaaddaasi ay leedahay in waxa weeye lagu tasarrufo oo lafdi kale lagu bedelo ma aha adkaarahaasi ha noqdaan salaadda adkaaraha ku saabsan ama ha ahaadaan kuwa ka baxsan haddii kuwii ka baxsanaaba la diiday kuwa markaa salaada laftoodana waa cala sabiili awlaa in la diida saas bacdu alfuqahaa warka ay yidhaahdaan allahu akbar haddii halkeeda laga yidhaahdo alraxmaanu acdam ama allahu acdam yacni xaalka noocaasa ma ansaxaysa mise asix mayso saxdu waxay tahay nin ansaxay oo lafdigii soo arooray yacni bes lagu kaaftoomo aan lafdi kale lagu bedelin nabiguna calayhi salaatu wasalaam allahu akbar unbuu markaa salaada odhan jiray ku xidhan jiray takbiiraatulintiqaalka odhan jiray hal mar lagama soo naqlin isagoo lafdi kale ku bedelay taasi waxay caddaynaysaa in lafdi kale in lagu bedelaa aynay bannaanayn taasay caddaynaysa dikrigani wuxuu tilmaamayaa isu dhiibis allah la isu dhiibaayo la tala saaranayo allah la cuskanaayo umuuraha isaga loo bandhigayo isaga waxa weeye markaa umuuraha inuu sahlo inuu fudaydiyo inuu balaayooyinka xijaabo wax walba allah baa loo bandhigaya wax wanaagsan inuu ku kaalmeeyo cidda la cuskanayaana waa allah waalja'tu dahri ilayk ragbatan warahbatan ilayk laa malja walaa manja minka ila ilayk marka dikrigaasi waxaa ku sugan tawxiid baa ku sugan waxaa ku sugan yani tabaruc quwada iyo xoogga iyo yani cid kale in la cuskado laga beri noqonaayo tala saarad allah la tala saaranaya ku sugan iimaankii oo la qirayo ayaa ku sugan fain mitta mitta cala alfira haddaad habeenkaa dhimato waxaad ku dhimatay islaamnimadaad ku dhimatay firada waxaa loo jeedaa firada islaamkaa loo jeedaa wajcalhunna aakhira maa taquul waxaad ka yeeshaa waxa ugu dambeeyaa tidhaahdo ka yeel xadiidka kun iyo afar boqol qaarkoodna waa kun wa can anasin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama kaana idaa awaa ilaa firaashihi qaal anas ibnu maalik waxa uu sheegay in nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana uu ahaa ida awa ilaa firaashih markuu firaashkiisa u dunmo markuu firaashkiisa u iisho qaala mid yidhaahda ayuu ahaa alxamdu lilaahi aladii acamana wasaqaana wakafaana wa aawaana alxamdu lilaah mahadoo dhan allah baa la gaara aladii kaasoo acamana ina quudiyey wa ina waraabiyey wa kafaanaa ina kaafiyey wa aawaanaa ina hooyey fakam miman laa kaafiya lahu walaa mu'wi fakam miman laa kaafiya lahu walaa mu'wi yacni badana mid cid kaafisa aan lahayn cid hoysaana ayna jirin walaa mu'wi waa lilwaqfi baan marka u reebayna waa sukuun lwaqfi yacni badana mid cid kaafisana yani kaafiyo oo markaa ku fillaada yacni aan lahayn cid hoysan aan lahayn rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu allaah u mahadnaqaayey oo marka uu jiifsado furaashkiisa inuu odhanaayey alxamdu lilaahi aladii acamana wa saqaana waa nicamka ilaahay oo laga shukrinaayo nicamka ilaahayna waa fara badan yihiin marka inuu ilaahay quudiyey inuu ilaahay waraabiyey inuu ilaahay kaafiyey baa intaba ugu mahadnaqaya waayo mahadnaqa rabbi loo mahadnaqaa waxay sababaysaa nicamkana ilaahay inuu siyaadiyo oo ilaahay kordhiyo lain shakartum laasiidannakum haddaa shukri naqdaan allah wuxuu yihi waa idin kordhinaya lain shakartum laasiidannakum faka min man laa kaafiya lahu walaa mu'wi yacni badanaa cid markaa mid kaafisa aan lahayn cid hoysana aan lahayn wa aawaana loo jeedaa wuxuu naga hooyey balaayooyinka iyo dhibaatooyinka ayuu naga hooye naga ilaaliyey rawaahu muslim marka xamdinaqa in la badiyo wakhtigaana dikriga noocaasa la yidhaahdo adkaaraha la odhanayo ayay ka mid tahy nebiguna odhan jiray calayhi asalaatu wasalaam xadiiska kun iyo afar boqoliyo labayo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar boqoliyo saddexiyo siddeetan wacan xudayfata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama kaana ida araada an yarquda wadaca yadahu lyumna taxta khadih xudayfa waxa uu rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray ida araada an yarqud hadduu doono inuu markaas seexdo wadaca yadahu lyumna wuxuu dhigi jiray gacantiisa midig taxta khaddih dhabankiisa hoostiisuu dhigi jiray dhabankiisa hoostiisuu dhigi jiray gacanta midig ayuu wuxuu dhigayaa dhabanka hoostiisa ayuu dhigaya taas macnaheedu waxay tahay dhinaca midig buu u jiifsanaya saynu xadiiskii horeba ku soo aragnay suma daji calaa shiqika alayman ziyaadada uu keenay xadiiskani waxay tahay in waxaweeye gacanta la dhigaayo ee dhabanka hoostiisa la dhigay oo baabacadii baa markaysa markaa la dhigaya dhabanka hoostiisa uma yaquul dabeedna wuxuu odhanaya allaahumma ya allaahu allaahow qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak qinii iga ilaaliyo iga dhowr iga ilaali waqaayaqii qinii qinii iga ilaali cadaabaka cadaabkaaga iga ilaali yowma tabcasu cibaadak maalintaad addoommadaada soo saarayso ilaahay ou cadaabkaaga iga ilaaliya rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasana ayuu yidhi wa rawaahu abu daawuuda abu daawuudna waa soo wariyey min riwaayati xafsata wuxuu ka soo wariyey riwaayada werinta xafsa radia allahu canha wa fiihi waxaa ku sugnaa annahu kaana yaquuluhu alaaa maraat in nebigu calayhi asalaatu wasalaam uu odhan jiray saddex goor odhan jiray saddex mar bimacnaa saddex goor buu odhan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcau cibaadak allahuma qinii cadaabaka yowma tabcasu cibaadak saddex goor buu ku celin jiray labadan xadiis waxay sheegayaan xadiiska xudayfe iyo xadiiska xafsa mar hadday kale laba saxaabi yihiin laba xadiis bay kale yihiin sida muxadisiintu ay maraan oo matniga keliya ma eegaane matniga iyo saxaabigaba waa eegaan marka laba xadiis weeye marka waxa saxan kutubta laba tarqiim u kala yeelaysa baa si fiican dariiqaday mareen ay fiicanta labadan xadiis waxay sheegayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu doonaayo inuu seexdo inuu dhinaca midig u jiifsan jiray gacantiisana inuu dhigi jiray dhabankiisa hoostiisa gacanta midig inuu dhigi jiray dabeedna marka uu ducadan odhan jiray oo allah baryi jiray wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam addoon ilaahay buu ahaa allah caabudaya addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay buu ahaa allah baanu caabuday yacnii baryada ilaahay uu baryayana waa fara badinay in fara badan buu allah xusayey in badanna allah buu baryaay allaahuma qini cadaabaka yowma tabcasu cibaadak yacni saasuu odhanayay iyadoo ilaahay cadaab ka dhowray ayuu haddana ilaahay ka baryaayay inuu cadaabka ilaahay ka ilaaliyo ya sababta marka uga baryaya waxa weeye waa midda koowaad ee ducadu ku tacabudaya oo allah ku caabudaya maayo ducadu waa cibaado adducaau huwa alcibaada waa midda labaad ee ummadda ayuu markaa u sunnaynayaa oo marka waxa weeyaan u baraya inay saasoo kale iyaguna ay yidhaahdaan waa midda saddexaad ee beddel kale ayuu ilaahay siinaya oo ziyaaduu ka helayaa yacni ducadu ilaahay baryahay ya waayo dacawaadka mar waxa weeye yacni shayga uu dalbaday ayaa ruuxa la siiyaa marna waxyaalo kalea loogu beddelaa marka ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam cadab waa ka ilaaliyey waa ka dhowray marka beddel kaloo wanaagsan baa loogu beddelayaa taana ziyaaduu ka helaya marka waxaa laga qaadanaya baryada ilaahay la baryaayo iyo xuska allah la xusayba in la farabadiyo adkaarta halkaas ku soo aroortay mawduucan axaadiista ku soo aroortay adkaarta sheegaysa iyo ducooyinka in la yidhahdo wakhtiga la seexanayo in markaa lala yimaado ayaa laga qaadanayaa oo nebigana calayhi salaatu wasalaam laga daydo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub